الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله جمع المذكر السالم waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay jamcu mudakar asaalim laqmadiisa xalay aan akrinay sharaxaan ka bilaabana sheekhu waxau yidhi wa amaa jamcu lmudakari mudakarka jamciisa jamaca assaalimu nabadda galay fa innahu jamaca yurfacu waa la rafcin bilwaawi wahu ayaa lagu rafcin wayujaru waa la jari huwa jamaca wayunsabu waa la nasbin huwa jamaca bilyaa'i iyo ayaa lagu nasbin laguna jari taquulu waxaad odhanaysaa jaa-anii waxa isoo gaadhay jaa-o mafcuul qaadata hadaad bimacnaa wasala laga laqmaya ficil kale la tadmiiniye wasala macnaheegii bay wadataa laakiin jaa-o keliya waa iska laazimay kolkaa mafcuul ma qaadan mayso lakiin hadda jaaanii aada aragtid bimacnaa wasalo wey jaa-anii waxa i soo gaadhay azayduuna zaydiyaalkii ayaa i soo gaadhay wa ra-aytu waxaan arkay azaydiina zaydiyaalkii faraha badnaa wa marartu waxaan soo maray bizaydiina zaydiyaalkii faraha badnaa ka hore waa faacil calaamaduna waa waawda ka labaadna waa mafcuulu bihi calaamaduna waa ya-da ka saddexaadna waa majruur oo waa la jaray calaamaduna waa da haddaba jamcu musanaa xalay waxaanu u tilmaanay mabaaxis sooma jamcu mudakar saalimna lahu xaddun tacriif buu leeyahay walahu mihaalun tusaalena waa leeyahay walahu shuruudun shuruudna waa leeyahay walahu mulxaqaatun mulxaqaadna waa leeyahay mulxaqaadna wuu leeyahay walahu xukmun xukmna waa leeyahay xad iyo tacriif buu leeyahay waxaad kaga garan karsi waxyaalaha kala tahay ama tacriif dheh ama xadbe waxaa la idhaahdaa waa lafdun dalla calaa akthara min ithnayni wa agnaa cani lmutacaadifiina biziyaadatin fii aakhirihi wa hiya alwaawu wannuunu fii xaalati alrafci walyaau wannuunu fii xaalatay alnasbi waaljari saalixun litajriidi wa cadfu midlayhi calayhi waxaa la idhahdaa waa waxa kutusiya laba wax ka badan laba hadduu kutusiyo musanad dee sooma ka halkaa inaga dhig laba wax ka badan waa inuu kutusinayo waanaa can mutacaaطifiina can ilmutacaaifayn soo ma ila tasniyan ka sheegeynayna can ilmutacaaطifiina waxyaalo laysku soo cadcadfayna uu kaa deeqaya oo halkaad ka odhan lahayd muxamedun wa muxamedun wa muxamedun baad aayaad iska leedahay almuxamaduun midkaa fudud marka sa muxamaduun ma fudud muxuuna kaaga deeqayaa biziyaadatin fi akhirihi ziyaado dabayaaqadiisa ku sugan ziyaadadaasi waa waaw iyo nuun xaalatu rafca waa iyo nuun xaalatu nasbo iyo xaalatu jar wuxuu u suubadaa in ziyaadadaa la kala daadiyo laga tajriidiyo laga qaawiyo oo la idhahdo maxay muxamedun wa muxamedun wa muxamedun in insaa la laga tajriidiyo de ziyaadadii ayuu u suubadaa ulu oo kale kaaga baxsad eeg ulu oo kale kabar haddee tireekan mu waan geynaya lafti mustacmal muu yaha ulu muuriga madarag maya mulxaqaadee dhan baa ku baxaysade wa cadfu milayhi calayhi isaga limilaabkiina waa in lagu soo darade haddii aanu lahaynba dee noqon maayo ega ulu oo kale ka hor mid kamida mid lamida maa lagu soo dari karaa la waa asmaau jumuuc ilaa waaxida laha min lafdiha marka tacriifkiisu waa intaa haddayd soo gaabsatidna waa maa dalla calaa akthar min isnayn hadday intaa kale ku tirtidna waa waa sax wey kaasi waa tacriifkiisii ama xaddiisii wey tusaalihiisa sheekha inoo sheegayo dee waa zayduun kunka hor xukunkiisana sheekha inoo sheegay oo oh, waa rafcuhu bilwaaw waxa lagu rafciyaa waaw wa nasbuhu wa jaruhu bilyaa calaamadu nasbadiisi calaamatu jarkiisuna waa ya weyn mayna basiidan maxay noo yimiday mulxaqaadiisina xalay baan soo sheegnay caawanoo shar xoogu soo celinaya imisay ahaayeen shan waa asmaau jumuucin laa waaxida lahaa min lafdihaa imisuu ka sheegay saddex uluu iyo asmaac ulcuquud oo cishruun uu kaaga tilmaamay iyo caalamuuna oo saddex qowl xalay aan ku sheegnay sow saddexdaas waa asmaau jumuuc ilaa waaxida lahaa min lafdiha iyo jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruuda imisuu ka sheegay laba waa ahluun iyo waabiluun labadaasuu ka sheegay iyo jumuucu taksiirin calaa suurati jamci tasxiixi imisuu ka sheegay araduun iyo sinuun iyo baabkiisa iyo musaman bihi wax cid magac looga dhigay soo jamcimi karsaalim sida ciliyuuna oo kale waa imisa afar iyo halkii shaadka aayad banuun ahaa mulxaqaadiisuna waa inta maxaa kuu laaba shuruuddiisii soomaa shuruuddiisii laba shay baa laga jamciya imaa an yakuuna calaman wa imaa an yakuuna sifatan waa labadaa midood jamcu mudakarsalim waxa laga keena waa labadaa midood ama waa calam ama waa sifo waa calam sida zayduun oo kale waa sifo sida muslimuun iyo mudnibiin oo kale saxiix marka ima an yakuuna calaman wa ima an yakuuna sifatan labada midun wey jamcu mudakar saalim waxaad ka keenaysaa haduu calam yahay waa sida muxameduun oo kale iyo zaydun oo kale haduu hadduu sifo waa sida mu'minuun iyo muslimuun iyo mudnibuun oo kale hadaba wawdaa lagu rafcinayaa laa farqa bayna an takuna alwaawu daahiratan aw muqadara ama way muuqataa ama way maqan tahay hadday doonto way qadaran tahay iminka jaaa zayduuna ka war dee waa banaanyaal ama wada aragnaa sooma muqadaray noqon kartaa jaaa muslimiya ka waran jaaa muslimiya meyna muqadara ajribi waan kusoo marnay hala yaabina waa muqadara yaa araabi kara inta muslimiya waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawi almunqalibatu yaaan almudgamatu fi yaai lmutakalimi niyaabatan can idama waa mayn intaa aan mala waad la asalkii hore ahaa muslimuuna lii awa mukhrijiyahum xadiiska rasuulka laftiga ku jira lamida awa mukhrijiyahum markaa muslimuuna lii markii uu ahaa xudifat ilaamu litakfiifi laamti fudayd baa loo gooyey wa nuunu lilidaafati nuuntina idaafa loo gooyey maxay noqotay muslimuuya mayna noqon muslimuuya daacatu sayid baa ku dhacday daacatu sayid maxay ida اجtamcat اlwaaw alyaa wsabaqa ixdaahuma bsukuun qulibat ilwaaw yaaan furimat ilyaau fi lya labada ya-un isku yudqaa markaa maxay noqotay muslimuya bay noqotay muslimuya iyada oo ah uma qulibat idamatu kasratan limunaasabati ilya damadii maxaa loo bedelay dee hoos dhig baa loo bedelay waayo ya-da maxaa munaasab u ah hoos dhig de sooma muslimiya saasay ku noqotay warkaa wowdaasi ama way muuqataa ama muqadaray noqon kartaa haddaba shuruuddii baynu soconnay ama waa calam ama waa sifo calamka lix u tiri an yakuuna calaman limudakarin caaqilin ya khaaliyan min taa'i ta'niifi wa min altarkiibi wa min alicraabi bixarfayn lixdaa shardi uu leeyahy waa inu calam maxaa ku baxay wixii aan calam ahayn rajul ka waran iminka rajul macalanba waa rajul macalamba la ma oran kartid marka rajuluna iska ilaali ma odhan kartid rajuluna ma arda weli haddaed laakin taskiirisi rujayuna waad ohan kartaa haddii taskiirisi markaa waa inuu calam yahay ko dee ziibsaw calam maa zayduna aayar iska dhe an yakuuna calaman limudakarin waa inuu mudakar calam u yahay mudakar waa inuu calam yahay maxaa ku baxay maa kana calaman limu'anafin hadduu mu'anaf calam u noqdo ka waran zaynab ka waran zaynabuna maad ohan kartaa la zaynabuna ma odhan kartid iska ilaali imisaan laba ixtiraasaadka inad haysataa soo ma saddex an yakuuna calaman limudakarin caaqilin soo ma maa kaana calaman ligayri caaqilin wixii aan eh, ayru caaqil calam u ah laaxiq baa faras la ydhahdaa saddex laaxiq isku dar laaxiq laaxiq laaxiq laaxiq unaad iska odhanaysa suuragal maa limaada caaqil baa shardiyada farasku ma caqli u leeyahy laaxiquna ma odhan jirtid marka imisaan haynaa saddex soo maa min taai taaniifi taawtaaniif waa inaan wadan hadduu taawtaaniif wato ka waran maxaa ku baxay maa kaana fihi tawtanid tawtanid waxay ku jirta iska ilaali dalxata ka oran iminka iyo xamsata iyo dee dalxatuuna iyo xamsatuuna iyo haska odhan waayo dee tawtanid baa ku jira iska ilaalisha shuruudda ilaasho imisaan hayna so afar ma hayna min tai tacniif wa min atarkiibi tarkiibna waynu ka maran yahay tarkiibna waynu ka tarkiibkii masjiga ahaa ya siiba weyi ka oran siiba weyguuna maad oranaysa la macdi karibaa lamida waxaa lamida tarkiibkii isnaadiga ahaabaa lamida ya baraqa naxruhu oo kale matma ma jamcin karti ma jamcin karti laakiin tarkiibka idaafiga isaga waa la jamcin karaa tarkiibka idaafiga ah waa la jamcin karaa ya cabdullaahi oo kale iminka de waa tarkiib idaafiya soo ya cabdullaahi markaad jamac ka dhigaysa waa cabdullaahide marka mufradkana waa maxay waa cabdallaahi marka muhanahana waa maxay waa cabdallaahi jamci muxuu noqon xaalatu nasbiya waxaa la jira cabdillaahi mufradka laftiisina muxuu noqon kolka kasradi cabdillaahi adaa kala egeegan laakiin jamacaas eh, eh, muxuu aha tarkiibka eh, idaafiga isaga waa la jamcin karaa maxaan haynaa shan sawmaa wa min alicraabi bixarfayn waynu wa min alcraabi xarfina waxaa ku baxaya almusanaa waaljamcu falaa yujmacu haaniya shaygii markii hore musana ahaa ama markii horeba jamc ahaa dee mar labaad la jamcin maayo shee mar labaad ee la jamcin maayo oo tusaale ahaan zaydan saw taniya maaha saw xaalatu raf wa min alcraabi xarfiinta inaad fahantaan doonaya xaalatu rafca maxaa lagu icraaba alif soo maa xaalatu nasbi xaalatu jarna ya soo maa wa min alcraabi bxarfi maa laba xaraf lagu icraabay shay markii hore laba xaraf lagu soo icraabay dee mar labaad la jamcin maayo tusaaleaan zayduun xaaladulfas wow laguma rafciyo xaalatulfiya xaaladjiirna sow ya laguma icraabo sow laba xaraf laguma soo icraabin dee shay laba xaraf lagu soo icraabay jimac ka dhigi maysa saxiix walala war mana basidan intaasi waa maxay waa marka calamka ahaa shuruudii soo gudagelaysay sifadaan u dhaadhacno iyadna waa lixi an takuuna sifatan limudakarin caaqilin khaaliyatan min taa'i taaniifi laysat min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaana faclaa walaa mima yastawi fiihi lmudakaru wlmu'anasu iyadna waa lixdan sharaxa laftiisu idin sheeg sheegaya insha alla sharaxaad ka aqrisan doontaan xaashiyada kow an takuuna sifatan limudakari waa inay mudakar sifa u tahay an takuuna sifatan limudakari mudakar waa inay sifa u tahay oo muslim markaan leenahay de iyo sifo wa muna mudakar ah. mu'min muna mudakar ah waka maxaa ku baxaya maa kaana sifatan limuanatin xaaid ka waran xaaid tilmaanta ya iskale dee nisaaba iskale sooma xaaiduunaha isku odhan marka iska ilaali waa shardi an takuuna sifatan limudakari caaqilin wa inu caaqil yahay caaqil waa inuu yahay maxaa ku baxaya ya maa kaana sifatan limudakarin ayri caaqilin hayri caaqilin saabiq baa faras la idhahdaa waa dheerayn ila dheerayntu waa tilmaanay mina sifayn saabiquuna ma odhanayso limaadaa sifadii caqligan weyniidee sooma shardiga saddexaad khaaliyatan min taai taaniis sooma maa kaana fiihi taa u taaniis callaama ka waran callaamatuna ma odhan karti limaadaa dee taa u baa ku jirtay taa u ugu jirtay waayo laysat min baabi afcala facla muxuu uga wuxuu uga jeedaa wasfigii mudakarka ahaa wuxuu ku imanayaa afcal mu'anadkiina wuxuu ku imanayaa faclaa kaana waa inaanu ahayn maxaa ku baxaya maa kaana kadalika wixii sidaa ee wasfiga mudakarkii uu afcal ku imanayo mu'anadkiisina uu noqonayo facla axmar ka waran imiga ya wasfigii waa axmar dee soo waa mudakar soo gabadhi maxaa la odhanayaa xamraa aswad sow ninka ma gabadhi maxaa la odhanayaa sawda abyad sow nin ma bayda gabadhi saasay noqonaysa sooma sidaa waa inaanu ahayn ma odhan kartid axmaruuna axmaruuna ma odhan kartid walaa min baabi faclaano faclaana waa maxay wasfiga mudakerki wuxuu ku imanayaa faclaan mu-anafkina wuxuu ku imanayaa faclaa taasna iyadoo kaaga baxaysa tusaale ninka maxaad odhanaysaa sakraan gabadhina waa maxay sakraa ninka maxaad odhanaysaa cadshaan waa mid haraadan gabadhina cadshaa ninka maxaad odhanaysaa shacbaan gabadhina shacba mana saasunahay marka ma odhan kartid sakraanuuna iska ilaali walaa mima yastawi fiihi mudakr wlmuanasu wax mudakr iyo muanas ku simeynayna waa inaan ahayn sarfigaan usoo marnay faciilo bimacnaa mafcuuli muna muuna ahaan jirin mima yastawi fiihi mudakr wlmuanas muna ahaan jirin iminka jariix ka waran haadaa rajulun jariixun haadihi imra'atun jarixatun ka waran waa khalade eh? haadihi imra'atun jariixun baa way u simeeyihin dee sooma haadihi imra'atun jariixun baa la odhanaya waa faciil qatiil jariix bimacnaa majruux ormeyna basiiran lixdan ayaa yeeshay sifadii baa yeelay markaa jamcu karsaalin waxaa laga keenaa ama waa sifo ama waa calam shuruudaana waa loo dhigayaa ka soco wa xamaluu nuxaadi way xambaareen wowga iyaga iskaga celi waxamaluu nuxaadi way xambaareen alfaadan alfaad ayay xambaareen calayhi ay calaa jamcilmudakari saalimi bay ku xambaareen fii daalika madkuurka ama fii daalika xukunka dhexdiisa ayayna kula xambaareen xukunkee rafcuhu bilwaawi wa nasbuhu wa jarruhu bilyaa-i xukunkaa ah ayay kula xambaareen alfaad oo bimacnaa sidii loo icraabay jimculmudakaru saalim bay alfaadaana u icraabeen oo saa macnuude eh. minhaa alfaadda waxaa ka mid ah uluu uluu uluu baa ka mid a ah. qaala allaahu allah wuxuu yidhi tacaala allah waa sarreeyaaye walaa ya'taliyaysan dhaaranin ululfadli kuwa fadliga iyo dheeraadka u saaxiibkiihiyay dhaaran minkum xaalada ay idinka idinka mid yihiin ululfadligu wasacati iyo ballaadhnida an yutu calaa an yutu yu'tuu inayna siiniyay ka dhaaran ulilqurba kuwa dhawaalaha u saaxiibkaa walaa ya'taliyay dhaaranin ulul fadli kuwa fadliga iyo dheeraadka u saaxiibkiihi minkum xaalada ay idinka idinka mid yihiin wasacati iyo ballaadhnida an yu'tuu calaa an laa yu'tuu inayna siinin yay ka dhaaran iska tacalluj an yu'tuu calaa an laa yu'tuu inayna siinin yay ka dhaaran ulil qurba kuwa dhawaalaha u saaxiibkaa dee laada waad garanaysaan icraabteedu laad waa maxay waa naahiye sow maa yatir waa ficil mudaaric waa la jismiya calaamada jismaduna waa maxay waa xadfu xarfuciloo yaaba meesha ka go-an uluudan weyaan maxalushaahidkeenu culimo uluu iminka waa maxay waa faacil waana marfuuc calaamatu rafcaduna waa maxay waa wowda limaada liannahu mulxaqun biljamci almudakar saalim muxuuna yahay u abtiriyo waa asmaau jumuuc ilaa waaxida laha min lafdiha ka soco uliyda dambe weeyaan maxalushaahidka kalena ulii waa maxay waa mafcuulu mansuub calaamaة nasbi alya lannaha mulxaqaة bijamc اmudakr asalim ormen intaasuna u fiirso fauluu uluu faacilun faacil weeye wa calaamatu rafcihi godkiisa calaamada tusinaysaana alwaagu wawda weeye uluudaas waata waa tahorada waa faacil wa ulii ulii mafcuulun bihi weeye wa calaamatu nasbihi kordhiga calaamada tusinaysaana alyaa-u ya-da weeyaan ya-da aad tusinaysaa calaamatu nasbadi markaa maxalushaahidka aayadda uga soo qaatay waxa weeyaan waa uluu oo la rafciyey oo wow lagu rafciyey liannaha mulxaqatu biljamci mudakar saalim iyo ulii oo calaamatu nasbadii ay noqotay iyo liannaha mulxaqatu biljamci mudakari saalim waa inta wa qaala tacaala wa qaala allah wuxuu yihi tacaala allah sareeya ina fii dalika lacibratan liuli labsaar ina fii dalika ladikraa liuli lalbaab muxuu idin qoraya liuli albaaba ina fii daalika arrinkaasi waxaa ku sugnaaday la dikraa waana ayaa ugu sugnaaday liulil albaab dadka cuquusha iyo caqliga u saaxiibkaa ayay ugu sugnaatay cibro iyo wax ku qaadasho maxalu shaahidkeena uga soconaa waa maxay dee icraabkeega waa basidoos ka garanaysaane waa liulil albaabta uliibaa maanta la jiray maxaana lagu jiray laamta calaamatu jirkiina muxuu noqday ya-da liannaha mulxaqatun biljamci lmudakari asaalim waa intaaba fahaadaa uluu majruurun waa la jaray wa calaamatu jarrihi hoos dhiga calaamadiisuna alyaa ya-da wey ormenaba sidayn halkaa mid buu kaga takhalusay wa minhaa alfaadii waxaa ka mid ah cishruuna cishruun wa akhawaatuhu iyo cishruun walaalihi ila tisciina ilaa sagaashan lagala gaadho waa asmaaulxuquudkii wey taquulu waxaad odhanaysaa jaa-anii waxa i soo gaadhay cishruuna labaatan wa ra waxaan arkay cishriina labaatan wa waxaan soo maray bicishriina labaatan abadaas ku cishriinka ku xigana waa mafcuul cishriinka dambena waa majruub maxalu shaahidku uga socdaana waa maxay cishruun waxaa lagu rafciye oo calaamatu rafcihi u noqday waaw lianna mulxaqatun biljamci lmudakar asaalim labada dambena calaamadii maxay noqotay ya lianna mulxaqatun biljamci lmudakar asaalim waa intaa waana asmaau jumuuc ilaa waaxida lahaa min lafdiha wakada wa taquulu waxaad odhani filbaaqi inta soo hadhay inta soo hadhay maad garanaysi dee asmaaulcuquudki cishruun buu kuu sheegay intii ka dambaysa o ilaa tisciin gaadhsii wa taquulu waxaad odhani filbaaqi inta soo hadhay qowlan qowl baad odhan qowlka oo kada ay kaainan kada madkuurkaa la soo sheegay oo saad cishruun u tusaalaysay unbaad iyagana u tusaalayn alaauun iyo alaaiin iyo saasubaad ohanaysaa de halkaana tii labaad baan kaga baxnay wa minhaa alfaadaasi waxaa ka mid a ahluna ayaa ka mid a qaala wuxuu yidhi allah tacaala allah sarreeye shaqalatnaa amwaaluna wa ahluna bay odhan doonaan ah, maxaa jihaadka idinka reebay marka la hahdo ku andacoon doonaan shaqalatnaa waxaana mashquulisay xoolaha xoolahayagii baana mashquuliyey wa ahlunaa iyo ahladayadii ayaana mashquuliyey taasaan uga tegi kari ohanaya u fiirso shaqalatnaa waa ficil iyo facl soo ma waa ficil iyo mafcuul haddii kale shaqalnaa bay noqon lahayd maxaa lagu kala gartaa horta markuu nuuntaasi la xidhiidho inay faacil tahay ina mafcuul tahay ya maad iminka iska xarakeysan soo ma ya shaqalo weeyaan ficilku shaqalo weeyaan damair rafca mutaxarik hadda lala xidhiidhiyo ficilka maadi maxaa la samayn jiri mabni cala sukuun ya de iminka kan ah, ma ba marka ma damair rafca ah? ya la maya maya mafcuul weeyaan marka shaqalatna waa ficil iyo mafcuul weeyaan so maynaan fahmin amwaaluna amwaaluna damba ayaa faacilkiya waayahay amwaaluna markaa waa faacil wa ahlunaana ay ku cadfan tahay amwaalunaada ayay ku cadfan tahay marka maxalushaadku ka socdaa waa maxay dee walilmacduufi xukmi lmacduufi caleyhi sooma sow laguma cadfin shay marfuuca dee iyadna waa marfuuc calaamada rafcad waa maxay dee waa waawda waa intaasuu uga socda min awsadi ma tudcimuuna ahliikum idcaam baa lagu tacalujina waa kafaaradii min awsadi ma shay ka ugu dhexdhexeeya quudiya tudcimuuna aad quudinaysaan idinku ahliikum ahlkiina aad quudinaysaan maxalushaahidkeena waa maxay waa ahliikum wey la tafsiir ma dhiganane ahliikum weeyaan maxalushaahidkeena waa inta waa mafcuul calaamaduna waa maxay waa ya-da maxaana la haleeshinayaa jamcu lmudakar saalim nuuntiina maxaa loo gooyey lilidaafa ila ahliinay noqon lahayd ilaa abadan ilaa ahlihim abadan bal danantum an lan yanqalib arasuulu waalmu'minuuna ila ahlihim waxay u maleeyeen rasuulka iyo mu'miniintu inayna usoo noqonayn usoo gadoomayn ahalkoogii ila ahlihim ahalkooga inayna soo gadoomin abadan weligoodba inayna usoo gadoomin ayuu maleeyey maxalushaadkeena waa maxay waa ahlihim maxaa lagu jiray ilaa baa lagu jiray calaamatu jirkuna waa maxay waa ya marka maxaa ugu noqotay jamcudkarsaalin baa lagu xambaaraya falawalu ka hore faacilun faacil weeyi arma saxba ka hor mafaacilba ya shaqalatna amwaaluna wa ahluna mafaacilba ya faacil maade amwaalunada faacila ya way ku cadfan tahay laakiin walilmacduufi xukmu lmacduufi caleyh saa darteed buu iskaga leeyahy saa darteed buu leeyay waa faacil shay faaciloo marfuucay ku cadfan tahay soo iyadina faacil buu ka soo qaadatay waayo de macduufku muxuu leeyay macduufu caleyga xukunkiisa hadduu marfuuc yahay waa marfuuc hadduu mansuub yahay waa mansuub hadduu majruur yahayna waa majruur iska ilaali shay macduuf macduufu caleyhi aad haysaa oo marfuuca kii ku cadfisa haddaed hoos gigis ka waran meel baad kaga dhacday iska ilaali marka wathaani ka labaadna mafcuulu mafcuul weey waa runtaasina waa min eh, tudcimuuna ahliikumta wey wthaaliu ka saddexaadna majruurun majruur weeye iyadna waa ilaa ahlihima waa sax halkaana maxaynu ku haynaa kii saddexaad wa fiihaa muxuu idin qoray halka wa minhaa wa minhaa alfaadaasi waxaa kamida waabiluuna baa kamida wa huwa lafdigaa waabiihi jamcun waa jamac jamacaasoo liwaabiin waabil u sugnaaday wa huwa waabilku almataru waa roobka alghaziiru faraha badan waabil waxa roobka mahigaankaasoo ma taqaanin waabil la ydhahda kaiir bay lamid tahay lafdan wa macnan kaiir iyo kaziir lafdan wa macnan waa isku mid lafdi ahaanna waa isku mid macna ahaanna waa isku marka waabiluunsna muxuu aha iyo ahluun labadan waxayan waa waa jumcucu tasxiixin lam tastawfi shuruuda oo calamna maaha ile jamcu mudakarsaali maxaa laga keena ama waa calam ama waa sifada maa labada midna ma aha haddana jamcu mudakarusaalim weeyi baa waa mulxaq markaas ka wa minhaa waxaa ka mid ah alfaadaasi araduuna ayaa ka mid a ah. bitaxriiki raayracda xarakaynteeda xaalada uu ku sugan yahay wayajuusu waxa bannaan iskaanuhaa iskaanu raayracda in la reeba ayaa bannaan fii daruurati shicri gabayga daruuradiisa daruurada dhexdeeda in lagu reeba ayaa bannaan xaaladda nasriga miyaa waa maya daruurata shicirka laakiin waa la reebi karaa bulshada araduuna iyaduna waa la mid bitaxriiki ra oo la idhahdo araduun kolkii hore muxuu mufridku ahaa ardun jamcina muxuu noqonayaa araduun iyaguna waa waa jumuucu tagsiirin calaa suurati jamci tasxiis waa jamcu taksiir laakiin muxuu yeeshay suuraddii jamcu mudakar saalim buu yeeshay oo ardun sabiska muu ahayn maxaa la yidhi araduuna layidhi araduuna layidhi wa minhaa waxaa ka mid a araduuna ayaa ka mid a bitaxriiki raa dhada xarakaynteeda xaalada uu ku sugan yahay wayajuusu waxa bannaan iskaanuhaa ra'da in la reebo fii daruurati shicri gabayga daruuradiisa daruurada dhexdeeda in lagu reebo ayaa bannaan ra'dii wa minhaa alfaadii waxaa ka sinuuna sinuuna ayaa ka iyo wa baabuhu sinuun baabkiisaa ka a baabu sinuun waa maxay sheekhaad kuu sheegaya wa huwa baabku kullu ismin waa ismi kasta hulaatiyin saddex xaraf loo nisbeeyey xudif ismigaasoo xudifad la xadfay laamhu laamtiisii la xadfay oo wa cuwida laga soo ciwad qaatay canhaa laamtaa la xadfay haa u ta'niifi haa u ta'niif laga soo ciwad qaatay oo walam yukasar aana tagsiirin daabid buu ku siiye soo maa ilay mar kasta odhan maysuun wa sinuuna wabaabu wabaabu waa maxay baa lagu odhan karaa soo maa baabkiisu buuhi waa ismi kasta oo saddex xarafa laamtii baa la xadfay laamtu waa maxay laamtood fahmaysaan imiga laam caadiya ah daydayna laam caadiya ah hadday dayjidood ku dhagafaari ya tusaalaan imika sanatu soo ma aragti asalkeyga wuxuuba ahaa sanagun wow baa u dambeeyey ama wuxuu ahaa sanahun maxaa u dambeysay haa baa u dambeysay haddana laam baa lasii kaa leeyay dee sarfigaas soo baratay facala ayaa wax lagu qiyaasi jiray soo ma xarafka hore fa bay iska idhaadaa xarafka labaadna cayn bay iska idhahda xarafka u dambayna laan bay idhahda marka taasaa ula haysta waanad ka dheregsantihi waa ismi kasta oo saddex xarafa laamtiisii baa la gooyey markii la gooyena laamtaa la gooyey waxaa laga soo ciwad qaatay hawtaniif hawtaniif baa waa ta ta weeyaan laakiin hawtaniif maxaa loogu magacaabaya marka lagu joogsanaya ha loo bedela saa darteed buu hawtaniif iska leeyahy liannahaa tuqlabu haa-an cinda alwaqfi saa darteed buu hawtaniif leeyahy walam yukasar lamana tagsiirin lamana tagsirinoo lama jijibin iska ilaali halka walam yukasarta buu ku leeyahay sawtu soo may ahayn sanatun sinuun markaan idhi muna tagsiir ku dhicin ardan markay ahaa sinuun markaan idhi maxaa ku dhacay ya war muna ku dhicin jama tagsiirka waad gani lixdii suuro mid kamida munahay shakligiiba isbedeleen haddana wuxuu ku yiri walam yukasar walam yukasarta waxaad oranaysaa ku dul qoranaysaa walam yukasar taksiiran yuaddi ila alicraabi bilxarakaati walam yukasar lama tagsiirin tagsiiran jejebin tagsiirkaasoo yu-addii keensanaya ila alicraabi in la icraabo bilxarakaat xarakaat xarakaat in la icraabo tagsiir keensanaya ayaan la jejebin laakiin waxaa la jejebiyey tagsiir keenaya in xuruuf la icraabo war misle baan tagsiir kastoo xaraka lama icraabo isaga markaa hamoodinkii walam yukasar tatiyaha u qaada oo waxa aan la tagsiirin oo aan la jejebin tagsiir keenaya in xaraka la icraabo laakiin maxaa la tagsiiriyey tagsiir keenaya in la icraabo maxay xuruufte xuruufina yaraa intaa mayla faande tiibuu kuusi sharaxayaa wuxuu yihi tara waar miyaanad arkayn ma indhahaad laaday anna sanatan sanatan asluhaa asalkeegu sanawun inuu sanawun ahaa ow sanahun ama inuu sanahun ahaa wadaalika asalkaasi haabitun mid sugan weeyi bidaliili qowlihim carabta qowlkooga daliilkeeda ayuu ku sugnaaday filjamci jamaca ay ku qowleen bilalifi alif iyo wataa'i ta lagu jamciyey sanawaatun ay yidhaahdeen aw sanahaatun ay yidhaahdeen mulxaha markaynu soo marina qaacidaynu sheegnay ahayd liana ataksiira wataskhiira yuraddaani alashyaaa ilaa usuuliha shaygin asalkiisi adaad ka shikidid yara un taskhiiri un ama jamcu tagsiir un ka dhig asalkiisi wuu kuusoo boodaya marka marka u fiirso eega sanatun ayaynu doonayna inu asalkeegi keeno maxaynu odhanaynaa ya sanawaat munawowgii soo noqon ama sanahaat marka u fiirso xarafka u dambeeya ama wow buu ahaa ama ha buu ahaa war maisla fahme falamaa xadafuu nuxaadi markii ay xadfeen min almufradi mufradka sanatun a markii ay ka xadfeen allaama laamtii markii ay ka xadfeen wa laamtaasi la xadfay alwaawu waa wowda aw ama waa ha-dee oo wacawaduu ay bedel qaateen canhaa laamtaa ay ka bedel qaateen haa ata'niisi haa ata'niis ay ka bedel qaateen araaduu nuxaadi waxay dooneen fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirkii waxay la dooneen an yajcaluu inay yeelaan iyagu hu jamcu tagsiirka calaa suurati jamcilmudakeri mudakerka jamciisa suuradiisa inay ka yeelaan jamcii asaalimi ee nabadda galay acmii waxaan u jeedaa buu yihi sheekhu oo aan ula jeeda suuradda jamcu mudakarun saalim makhtuuman mid loo dambaysiiyey bil waawi wow mid loo dambaysiiyey wa nuuni iyo nuun rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa bilyaa ya mid loo dambaysiiye wa nuun iyo nuun nasban waqta nasbi nasbaha waqtigiisa wa jaran waqta jarin jarka waqtigiisa liyakuuna maxay saa u yeeleen liyakuuna likay yakuuna sihu u ahaado daalika madkuurkaasi madkuurke daalika madkuurka oo ah alwaagu wa nuunu walyaa-u wa nuunu jabran kab sihu uga ahaado limaa shay faata tegay huwa maagu hu ismiga ka tegay oo min xadfi laami laamta goynteeda way isku noqnoqotay soo bal horta aan hortaan fahano wuxuu ku leeyahay sanawun eh, sanatun asalkeegu wuxuu ahaa sanawun ama sanahun buu ahaa waxaana u daliila waxay ku jamciyaan jamcu tagsiirka sanawaat ama sanahaat bay yidhaahdaan markay mufradka laamtii ka xadfeen laamtii hadda waynu baranay waa maxay ama waa wowga ama waa ha-da markay laamtii mufradkii ka xadfeen haa u ta'niidna ay kasoo ciwad qaateen waa ta'de ay yidhaahdeen sanatun ayay dooneen jamcu tagsiirka caynkaasa inay jamcu dakarsaalim suuradiisii ka dhigaan oo jamcu dakarsaalim suuradiisi waa sidee inay u dambayso xaalatu rafca nuun iyo waaw ama ay u dambayso xaalatu nasbiya xaalatu jariya iyo nuuni oo sababtay saa u leeyihiinna waa maxay ay nuunta iyo wowda u damaysiinayaan xaalatu rafca ama ya-da iyo nuunta ay u damaysiinayaan labada xaaladooda kale wuxuu kab uga yahay nuunta iyo wowdaasi ama ya-da iyo nuuntaasi ismigan wixii ka tegay oo alaamta go-ande ayay kabitaan uga tahay misle fanaynta laqmada markaa eeg hadda may fahamteen waxaan idhi wuxuu yidhi alaa taraa war miyaanad arkayn ama alaa taraa waabaad aragta anna sanatan sanatan asluhaa asalkeegu sanawun inuu sanawun ahaa ow sanahun ama inuu sanahun ahaa wadaalika asalkaasi xaasilun waa mid xasilay bidaliili qawlihim qawlkooga daliilkeega ayuu ku xasilay filjamci jamaca ay yidhaahdeen bil alifi lagu jamciyey iyo wataa'ita sanawaatun ay yidhaahdeen ow sanahaatun ay yidhaahdeen falamaa xadafuu markay xadfeen min almufradi mufradka markii ay ka xadfeen allaama laamtii markii ay ka xadfeen wahiya laamta ay xadfeen alwaawu awilhaa u weeye oo wacawadu u socda hadalku oo wacawadu ay soo bedel qaateen canhaa laamtaa la gooyey haa ataniifi ay ka soo bedel qaateen araaduu waxay dooneen araadu wakaa jawaabkii lamaade sooma araaduu waxay dooneen fii jamci taksiiri jamcu taksiirkii waxay la dooneen an yajcaluu inay ka yeelaan hu jamcu taksiirka calaa suurati jamci mudakari saalim jamc mudakar saalim suuradii inay ka dhigaan suuradiibu haddana kuusii fasiraya acni waxaan ula jeedaa suuradda maktuuman mid loo dambaysiiye bilwaawi wow wa nuun iyo nuun mid loo dambaysiye rafcan waqta rafci rafca waqtigiisa wa bilyaya mid loo dambaysiiye wa nuun iyo nuun nasban waqta nasbi nasbaha waqtigiisa wa jaran waqta jari liyakuuna si uu u ahaada darteed bayna saa u yeeleen daalika madkuurkaasi oo wowga iyo nuunka ama ya-da iyo nuuntii jabran kablimaa kiina kab uga ahaado faata wuu ka tegay oo min xadfi laami laamta goynteeda wakadalika iwalqowlu hadal fii nadaa'irihi sanatan kuwa lamidkaa laga hadlaana kadalika ika-inu kadaalika madkuurka lasoo sheegayo kale ayuu ahaaday sidaynu sanatan usoo tacliilinay unbaa kuwa iyaga la midkaa ee nadaa'irta u ana loo tacliilinaya oo loo samaynayaa wahiya nadaa'irtu cidatun weeyi cidatun jabal weeyi waciduna gobolla weeyi wacizatun jamaaca weeyi wacizuna jamaacaat weeyi wahubatun koox weeyi wahubuna kooxa weeyi waqulatun ul ciyaareed weeyi waquluuna ul ciyaareedyo weeyi waxaan dhan kuwiiba ayay lamid yihin waxay lamid yihin sanatun bay lamid yihin dib ugu noqon mayno sidaa sanatun ani nidhi uunbaad iyagana odhanaysa waayahay laakiin yaroo tambiya sheekuna xagga hoosu idinka sheegayaay u fiirsada wuxuu yidhi sheekhu faaida ma arkaysa wixii baabu sanaa ah, jamcu tagsiirkiisa see loo keenay saddex mid weeye inuu maftuuxulfaa yahay mufradu iyo inuu maksuurulfaa yahay iyo inuu madmuumulfaa yahay waa imisa mana saddex unayn saddexdaa ka bixi maayo hadaba eeg hadduu maftuuxulfaa yahay jamaca waa la kasrinayaa fadi iminka sanatun mayna mufradki maftuuxulfaa ahayn xarafka hore muna ka dhignayn markaynu jamcinana maxaynu odhananaa sanatun siniinaynu odhanana nu kasrinana haduu yahay maksuurulfaa ka waran sidiisaasaa lagu daynaya cizatun maxaa la odhanayaa ciziina cidatun maxaa la odhanayaa cidiina hadduu madmuumulfa yahay ka waran laba qowl baa kuu bannaan addammu walkasru qullatun ka waran qulluuna kuu bannaan ama qulliina qilliinana way bannaan tahay marka intaasu kaaga sheegay beytka hoosena uu kuugu tiriyey fi ljamci tugsaru fa amaa kaana mufraduhu maxduufa laamin waa maftuuxan ka naxwi sana walkasra abqi bihi in mufradun kusira wadmum aw iksir lidilmadmuumi midlu hubah saas wuxuu yidhi wa naxwu dalika iyo madkuuraadda wixii lamid a iyo madkuuraadda lasoo sheegay wixii lamid intaasna aan ku joogno wixii samaa'i carabad ka maqashidee baabu siniina sidaas maad ula dhaqmaysaa qaala allahu allah wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye alladiina kuwa mukhtasimiintii baa laga sifaynaya alladiina kuwa jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina gabal gabal ayay ka yeeleen gabalna way rumeeyeen gabalna way ka gaaloobeen qayb waxay yidhahdeen waa sixir qayb waxay ydhahen waa kuhaan aladiina kuwa jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina gabalgabal ka yeelay maxalushaahidku waa cidiin jacaluu labadeedii mafcuul alqur'aana waa mafcuulkii koowaad cidiinana waa mafcuulkii labaad calaamatu nasbadu waa maxay waa yaada canilyamiini midigta xaggeega wa canishimaali iyo bidixda xaggeega ciziina xaale ayiin jamaacaad ciziina xaale ayiin jamaacaad canilyamiini midigta xaggeeda wa canishimaali iyo bidixda xaggeeda ciziina xaale ayiin jamaacaad maxalushaahidkeena waa maxay waa ciziin wey waa xaal calaamada nasbaduna waa maxay ya-da ya-da wa mimaa kii waxaa kamid a ah xumila la xambaaray calaa jamci lmudakari lagu xambaaray jamcii asaalimi ee nabada galay fil lciraabi ciraabta dhexdeeda lagu xambaaray banuuna banuuna ayaa kamida a ah. qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi almaalu maalka walbanuuna iyo inamadu ziinat lxayaati dunya nolosha adduunyada bilixdeeda weeyi maxalu shaahidkeenu waa maxay waa walbanuuna almaalu oo mubtadaa lagu cadfay calaamada rafcaduna waa maxay waa wowda weeyi waa tii shaadka ahayd wakadalika madkuuraadaa lasoo sheegay ayuu lamid yahay alfaadaa lasoo sheegay ciliyuuna ciliyuuna iyo wamaakii ashbaha shabahi wamaaguhu ciliyuun shabahay oo mimaakii ah sumiya bihi cid magac looga dhigay min aljumuuci jumuucda xaalada uu ka mid yahay alaa taraa waa miyaanad arkay mayn dhalaada ana ciliyiina ciliyiin fi lasli asalka dhexdiisa xaalada u ahaaday jamcun jamac inuu yahay jamacaasoo liciliyin sarayn u sugnaaday fa nuqila waa laga raray can daalika kaa almacnaa ee macnaa wa sumiya waa la magacaabay bihi ciliyuun kitaabundha kitaab baa lagu magacaabay kitaabku waa cala ljannati jannada halka ugu sarraysa ku sugan wa ucriba waa la icraabay huwa ciliyuun haadaa kan baa la icraabay kan ilcraabo ee icraabka nadaran eegma darteed baa loo icraabay ilaa aslihi asalkiisa hore jamacnimo la eegayo wakadalika lasoo sheegayo kale ayuu ahaaday ciliyuuna ciliyuun iyo wamaa kii ashbaha shabahay yucliyuun shabahay oo mimaa kii ah sumiya bihi cid magac looga dhigay min aljumuuci jumuucda xaalada uu ka mid yahay isagoo jamaca cid magac looga dhigay inankaagiibaad zaydun u bixisay inankaagiibaad muslimiin u bixisay dee sidaa timcudkarsaalmu iraab jirtid maad u iraabaysa war meynintayn waxaaday kuma jira marka de alaa tara miyaanaad arkayn ana ciliyiina ciliyiin fi lasli asalka xaalada uu ku sugan yahay jamcun jamac inu u ahaa liciliyin ciliyin buu jamac u ahaa fa nuqila waa laga raray can daalika almacnaa macnaha hadda waa laga raray wa sumiya bihi waxaana lagu magacaabay kitaabun kitaab kitaabkaasoo aclaljannati jannada halka ugu sareysa ku sugan ayaa lagu magacaabay oo dadka abraarta samafalayaasha lagu qoro wa ucriba waa la icraabay ay huwa ciliyuun haadaa kan baa la al alicraabay iraabka haadaa waa mafcuulu mudlaq iminka iska ilaaliya haadaa mafcuulu mudlaq markay noqonayso waxa calaamo u ah shaygaa mafcuulu mudlaqa ay u noqonayso ficilkaa mafcuulu mudlaqa ay u noqonayso masterkiisa laga sifeeya ega al craaba mayna ucriba eh, eh, eh, masterkeyga unahayn marka haada mafcuul mudlaq waa ucriba waa la icraabay huwa ciliyuun baa la icraabay haadaa kan baa la icraabay alicraaba ee icraabka nadaran eegma darteed baa loo icraaba waa mafcuululaajib ilaa asli asalkiisi leegay asalkiisa muxuu ahaa dee jamc buu ahaa qaala allahu alla wuxuu allah sarreeye kala ka kala xarfu radcin wa zajrin kala ka joog ina kitaab alabraari samafalayaasha kitaabkoogu kaainla fi ciliyiina ah, makaanka ciliyiin la yidhahdo ayuu ku sugnaaday wamaa maxay ayaa adraa ogeysiiyey huwa maagu ka adiga ku ogeysiiyey maa maxay ayuu ciliyuuna ciliyuun yahay ciliyuun waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey dee kala waa xarfu radcin wasajrin soo maa inna ismigeygu waa kitaab khabarkeygina waa la ficiliyiina maadaasi waa iska mubtada waa istifaamiyo weey adraa waa ficil maado laba mafcuul bay doonaysaa faacilkii waa huwa kadu waa mafcuulkii koowaad maadaa kale waa mubtada waa istifaamiyo wey ciliyuunana waa khabarkeegii jumlada dambaad fi maxalusul mafcuulki labada adraaka maxalushaalkeenu uga socnaana waa maxay waa ciliyiinoo marna fi lagu jaray marna oo calaamatu calaamadii ay noqotay marna marfuuco oo calaamatu rafcadii awow noqotay waa intaa masle fahn facalaa daalika haddii arrintaa aan ku soconno low samayta haddaad magacowdo saasu idin qoray idaa samayta haddii aad ku magacowdo rajulan nin bizayduna haddaad zayduun nin magacowdo zayduun u bixisid qulta waxaad odhanaysaa haadaakani zayduuna wey saasaad iska dhaas kani waa zayduun waraytu waxaan arkay zaydina zaydiin baan arkay waa nin magi wamaratu waxaan soo maray bizaydina zaydiin fa tucribu waad icraabi adigu hu zayduun baad icraabi haye maxay idiin qoday kamaa kunta miya fa tucribu waad icraabi hu zayduun baad icraabi icraaban icraab baad icraabi icraabtaasoo kamaa kunta ay ka kawnika master ka dhalaali kamaa kunta ay ka kawnika ahaanshahaaga lamida tucribu adu icraabaysid adigu hu zaydun adu icraabaysid xiina kaana markii uu ahaa zayd jamca jamac markii uu ahaa sidii aad u icraabi jirtay uunbaad u icraabaysaa haddii cid magac looga dhigana waa meelo basidan ah. soo jamca xaalatu rafcagu kumaad rafcin jirin labada xaaladood kala leeya tabti kale unbaad ka dhigaysaa bilaadu xitaa nin magac noqdo fatucribu waad icraabi adigu zaydun baad icraabi icraaban icraaba yaad icraabi icraabtaasoo kamaa kuntay ka kawni ka ahaanshaagii la mida tucribu aad u icraabaysay adigu hu zayd aad u icraabaysay kaana markii uu ahaa zayd jamcan jamc markii uu ahaa alkaana jamci baa naga dhamaada wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk